alxamdu للh رb العاalمين وأصلي وأsلم عlى المبعوث رحمة للعاalمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإmام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أmا بعد waa dersigeenii afar iyo tobnaad kitaabkii mتن الغاية والتqريب للإmام القاضي أبي شuجاع axmed ibn xusein ibn axmed alasbihani raximah llahu taala wanafacana bicilmih waxaynu ka bilaabaynaa qowlka musanifku leeyahay kitaab lbuyuuc waxay noo soo dhammaaday rubcii cibaadaadka waxay noogu xigi doonaa rubcii mucaamalaadka oo culammadu ay ku xijisiiyaan shaaficiyadu khaas ahaan iyagoo ka eegaya baahida cibaadaadka loo qabo baahida kusoo xigtaa waa baahida mucaamalaadka maaliga ah loo qabo maxaa yeelay qofkii sidaa markuu qaangaadhaba intaanu guursan jinaayaad iyo hawlahaasna aan loola imanin markiiba iib iyo wax kiraysi iyo wax iibin iyo hibo iyo sadaqo iyo acmaasha noocaasa ayaan ayaanu maalinnaba ka madhnaanin maalin walba u baahanaya marka iyada ayaa ka muhiimsan labada rubuc ee kale marka la eego baahida loo qabo waa la soo horreysiiyey marka mucaamalaadkii markaa iibka ayaa lagu bilaabaa sababtuna waxa weeye waa mucaamalada ugu ballaaran looguna baahi badan yahay mucaamalaadka guud ahaan maaliga ah, wixii maalka iyo adduunka ku tacalluqa waxaa loo kala qaadi mucaawadaad iyo hayru mucaawadaad wax wax isweydaarsi ah iyo waxaan wax isweydaarsi ku jirin baycu markaa wuxuu asal u yahay wixii wax isweydaarsi uu ku jiro kuwa aan wax la isweydaarsanayna ah, waxay u kala qaybsamaan mushaarakaad wax la wadaagayo iyo sidoo kale tabarucaad wax markaa la isugu tabarucayo oo qof qof markaa wax ugu tabarucaya ayay markaa iyaguna ay u kala baxaan iyo musaabaqaadna waa la soo gelin karaa haddaba baycu mucaawadaadkaasuu asal u yahay mucaawadaadkuna waa mucaamalaadka intooda badan iibku haddaba waa adduun adduun la dhaafsanayo kolley tacriifkiisa si guudun baynu iminka u sheegi tafaasiil iyo diqo uu leeyahayna kutubta dambe ee waaweyn insha allahu tacaala yaa loogu tegi doonaa wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala albuyuucu halaaatu anwaac aw halaaatu ashyaa halaathatu ashyaa baa ii qoran waxaana loo jeedaa halaathatu anwaac yani iibku waa saddex qaybood marka iibkii buu inoo qaybinayaa saddex qaybood buu inoogu kala saaray wuxuu ihi baycu caynin waa banaan wa baycu shayin mawsuufin fi dhima iyo wax la tilmaamay oo la sifaynayo oo qofka dimadiisa ku jira fa jaa-izunkaasina mid markaa bannaan weeyi oo yani ansaxaya oo weliba laazimaya idaa wujidat الصifatu calaa maa wuصifa bihi haddii markaa la helo sifadiiyo tilmaantii qaabkii loo tilmaamay haddii loola yimaado wa baycu caynin iyo in shay la iibiyo haa'ibatin shay maqan oo lam tushaahad aan la arag walam tuusaf aan la sifaynna falaa yajuuzu walam tuusaf ma idinkuda jirtaa ya ah, marka walam tuusaftaa looma baahna wa baycu caynin haa'ibatin in la iibiyo wax maqan oo lam tushaahad aan la la arag falaa yajuuzu baycaasi isagu ma walamtuusaf buu halkan iigu darayaa waxba taasi markaa sax ma aha iibku wuu yihi waa saddex qaybood qodobka haddii aanu qofku fahminna axkaamta iibka fahmi maayo waa kelmado af carabiga wada waadixood garanayso laakiin suuraysigeedu wax sahlan ma aha caawa dhan haddaynu intaa sharaxno oynu haddana habeen dambe tusaale keeno rag badan baa mergan doona inta haddaynu itixaan ku qaadno intaynu caawa sharxaha intaanu itixaan ku qaadno rag badana way dhacaya axkaamta iibkana halkaa haddaanu qofku qodobkaa intaa sheekhu uu ku bilaabay haddaanu qofku aada u fahmin wax badana udhaadhici maayaan sheekhu saddex buu inoo sheegay laakiin dhib ma lehe aynu laba isugu celin baycu waxaa loo kala saaray baycu alacyaan iyo baycu alawsaaf in cayn lagaa iibiyo shay daatadii in lagaa iibiyo iyo in sifo iyo tilmaan lagaa iibiyo si kale hadaad u dhigto baycu shayin mucayan shay mucayana in la iibiyo iyo baycu shayin fi dima wax qof dimadii ku jira in la iibiyo labadaasuu kala kacaya shayga mucayanka maxaa lagula jeeda shayga mucayanka waa lagula jeeda caaga dembiyahaa miiskan iga iibi kamaradan iga iibi gaadigan iga iibi farta lagu fiiqayo hadduu doon ha joogo joogin baa dhici karta soo horta gaadhi noocaasoo saasa lahaan jirin ha waan lahaan jiray dee ni gaadhigii baan kaa doonayaa iga iibi kaasi halkuu gelayaa hadda gaadhigii iminka ma joogo laakiin maxaad iska waraysatay dad wada hadasheen gaadhi gaara oo ninkani lahaan jiray ood ama ku ogeyd ama aad ku maqashay war gaadhigaagii noocaa ahaa horta ma jira waa jiraa iga iibi muxuu noqonaya waa baycu shayin mucayan shay mucayanaad ka wada hadasheen qofkanoo gaarahoo meel lagu ogaayo imikadan meel taagan hadduu jiro kaasi waa gaar waxna waa wax aan cayinayn oo aan shay gaara laga wada hadlayne tilmaanubaa laga hadlaya wax kastoo tilmaantaa laga helo waa laga dhigi karaa kiil kala iibsaday waxn waxaan u baahanahay gaadhilan cruiser oo saasoo modeelkiisu intaa yahay oo caddaana oo noocaas marka sal waa lagaa iibinaya misaad siisanaysaa intaa waa la heshiiye tilmaantan aad magacawday mise gaari baa laga helaya dee baabuur fara badan adigu gaari gaar maad sheegin kii alla kii wixii aad magacaabatay laga helo haduu ninkani kuu keeno dee wuu kuu noqonayaa soo idan kaa maxaynu odhanaa baycu shayin mawsuufin fi dima in lagaa iibiye shay la tilmaamay oo sifa tilmaamihiisa iyo sifaadkiisun la sheegay shaygaasi shay gaara mahay waa shay qofkanuu dimadiisa ku jiro meeshuu doonaba ha ka keenay wax noocaasa inuu keenaa laga doonay labadaasoo lama kala garana dabcan inaad ku celisaa baad ubaahantihi imika waad fahamtay baa laga yaaba laakiin in yar markaad haddana wax kala yar gasho ayay kala yaacaysa marka iminka masalan qof baa wuxuu ku yidhi ninkii maxamed ahaa kitaabkiisii miyuu iibinayaa wuu iibinayaa bu yidhi waliba anigana wa soo wakiisha imisaad iga siinaysaa intaasaan kaa siinayaa bu yidhi muxuu noqonayaa kaas iibkaasi muxuu noqonayaa shay mucayan kitaabkiisii abushujaca ahaa ninkii hebel wuu iibinayaa ka iibso iyo waan ka iibsan waa shay mucayan maktabadii baa tagto waxaa tihi waxaan u baahanahay kitaab abushujaaca dabcada daarilminhaaj weliba nooceedii dambe imisaad iga siinaysaa toban doolar baa lagaa siinaya waalidka iibsaday iyo waayahay waanu kaa maxaad iibsatay shay mawsuuf fi dhima hadda ma la garta baad gashay waxaa tihi kiiloga briiska waa imisa waa noocma briisku waa nooca kiilogu waa imisa kiilogu waa hal doolar kiilo iga iibi waa kaa iibiyey maxaad iibsatay ya shay qaar badan baa shay macayan qaarna waa shay mawsuuf bay leeyiin kiilo beriisa markaad iibsatay kiiloogii ma kiilo meesh yaalla ama aad meel kaogeed baad farta ku fiiqday muxuu noqonayaa markaa shay mawsuuf fidima ninkan baad ka doonaysa aduu beriiskii no beriis noocaaya noocaasa kiilo ka mida xataa hadduu dukaanka jaarkiisa ka soo qabto adigu markaa tiri beriis noocaa noocaas ayuu markaa kaay lakin haddii aad bariis aad meel ku ogeyd ama aad fartaba hadda ku fiiqayso oo gaara aad ka hadlayso mid baa wuxuu ku yidhi beriis baa iga soo socda jayle intaasoo tan baa ii soo socda oo dhexday kusoo jiraano marka bay soo saarayn markaasaad tiri iga iib waad ka iibsatay maxaad iibsatay ma hay mawsuuf idnimaba mise waa hay mucayan ilaa aad halkaa kala garato oo taasi kaa dheehgelin iibkii waba kamaad fahmina la soo waba akaamtan kale haku daalin iyo shuruudahan kale iyo waxyaalahan kale a daldalayo maxay taas ninkan maxaad ka iibsatay beriisku waa kee ma beriiska markabka saaran baad iibsatay mise beriis tilmaan un leh de ka markabka saaran baad iibsatay muxuu noqonayaa markaa waa shay mucayana i shaygii mucayankaabaa laftiisu tilmaame loo sheegi karaa markaasaad moodii inuu mawsuuf fidimayaa kol haddaad iibsatay beriiskaa markabka ku jira oo tii kaa i k midba kaasa ii soo socda o tii kaa kuu soo socda iga iibi xaguu gelayaa qaybtuu gelayaa shaygii gaadhigaa iga iibdiyo kalu gelaya akaamtii markaa axkaamtii noocaasaa lagu dabiqi doonaa laakiin haddaanad mid markab soo saaran iyo mid dukaan ku jiro iyo mid meel kale yaallo toona aanad sheegin ee tiraahdo bariis noocaa iyo noocaa iyo noocaasaa oo lagaa iibiyo kaasi muxuu noqonayaa mawsuuf fidima kaasaa noqonaya waa inaanad markabna ku sheegin dukaan gaarana ku sheegin ee farna ku fiiqin wax gaarahoo meel si u gaaro meel u yaalla waa inaydaan ka wada hadal oonad kaa iibsanin markaasu wuxuu noqonayaa baycu shayin fi dima kii haddaba baycu shayin mucayanka ahaa kii baycu shayin mucayanka ahaa iyaa laba u kala baxaya mid hadda halkan yaalood farta ku fiiqayso ood leedahay ken iga iibi waa ta hore u horeysa sheekhu uu sheegay iyo mid aan hadda halkan oole laakiin lagu sifeeyeyba maalan lagu yidhi waxaan haystaa gaari baa ii yaalla noocaasoo saasoo saasoo saas ama beriis baa markab soo saaran noocaas oo noocaas oo noocaas oo noocaas markaasaa tila iga iibi muxuu noqonayaa kaa laftiisu waa baycu shayin mucayan laakiin shaygii mucayankaa maanta waxaad aragtay ma aha waa wax tilmaamihiisii lagu siiyey marka kii mucayanka ahaabaa marna meesha yaalla marna aan meesha oole lagaaga waramay uun isagoo laftiisu mawsuuf buu noqon karaa kii mucayanka ah haddaba hadduu halkan kuu yaallo ood aragtay ama uu kaaba maqan yahay intood soo aragtay hadda meel ay halkuu jooga kuma kala iibsanaysa lakin waad soo aragtay way banaan tahay taasi kol haddaad soo aragtay markii aad soo aragtay waktiga laga joogaana uu yahay wakti aanu isku bedelaynin muxuu noqonayaa kaasi baycu caynin mushaahada shaygii la arkayay imika ama la soo arkay mar dhaweyd oo aanu isku bedelaynin waa baycu caynin mushaahada waa maxay xukunkiisu jaais wey haddii shuruudaha aynu sheegi doono laga helo marna waa baycu caynin haa'iba waa isla cayntii uun laakiin hadda kuma hor yaalle waa lagaaga waramayo waxaa lagu yidhi niw gaadhi noocaasaan leeyahay ama beriis noocaasaan hayaa markaasaad iibsatay maxaad iibsatay beriisku ninkan hayaad iibsatay de ee uu kaaga sheekeeyey waa beriis gaaroo meel yaallo meel ku ogyahay ama gaari buu kaaga warramo gaarigii baad ka iibsatay waa baycu caynin lam tushaahad shay aanad arag oo laakiin mucayano wax dimo ku jira ahayn wax gaaraho meel u go meel yaallo meel lagu og yahay ah iyaad iibsato baycu caynin haa'iba baa la yidhaahda waa shay mucayana oo haa'iba kaa maqan kaasina sheekhu waa ka yidhi falaa yajuusu walabtuusafta markaa ay ku darayso nuskadaydu waxba loogama baahno waana qalad qalad bay keenaysaa ama ha la sifeeyo ama yaan la sifeyna shaafici ma ogola kol haddaanad shaygii arag wixiina wax mucayana uu yahay ma ogolo shaafici inaad sidaa ku iibsato maxaa yeele wixii waad arki karaysaa kolba haddaad arki karayso soo arag horta markaad ka bogato markaa kadib iibsa haddii kale nahyigii nabigaad ku dhacaysaa buu ahayd wax markaa muhmala inaan la iibsan oo qarar ku jiro oo si uu noqon doona aanad garanaynin halkaa marka waxaa ka soo baxaysa qofkii indhaha laa aa de waxba ma arkaya sooma markii la yidhaahdo gaadhiba noocaasaan doonaya inu kaa iibino ama alaab noocaasaan ku hayaa ee uu iibsado dee madhabkii shaafici beyci ma ansaxay maxaa yeelay mar haddii wax mucayana laga wada hadlay wixii mucayankaa muxuu u baahan yahay arag buu u baahan yahay ninkana ma arko markaa iibkii ansixi maayo noocii labaad u kaalay oo tilmaanta ah noocaa labaad shuruud isagana haddii shuruuddiisa la helo wuu ansaxaya waa inaad tiraahdid wax noocaa iyo noocaasaan u baahanahay waan kaa iibinayaa misead iga siinaysaa inta iyo inta wax gaara kamida wada sheekaysan tilmaama unbaad sheegtay tilmaamaha wax kasta laga helo dhinacii ladoonaha laga keeno waad ku qancaysaa mar haddii sifooy tilmaamahagi laga helo kaasi waxaa la yidhahdaa baycu shayin mawsuufin fi dhimma waa wax dimada ku jira marka isaga waa in la sheego marka baycu shayin fi dhimma weeyi haddii tilmaamihii la sheego baycu wuu haddaan tilmaamihii la sheeginna waa nooci una baycu shayin fi dima unbuu noqona laakiin waanu ansaxaynin oo tilmaamahan sheegidda la sheegayo ayuu ku ansaxa marka mawsuuf inuu noqdo la sifeeyo waxay shardi u tahay inuu ansaxo laakiin inuu nooca noqdo bayca labadiisii qaybood markaynu kala qaybino qaybtii dimada ku jiraysa inuu noqdo ama sife amaha sifena wuu noqonaya mar haddaan wa gaara ka hadal kiilo beriisaan doonayaa unbaa tiri hal dolar baan kaa siinaya buki iibsaday baa muxuu noqonayaa baycu shayin fi dima laakiin miyuu asaxay muu asixin maxaan u asixin dee beriisku noocuu yahay maad sheegin iyo kuu noqonaya iyo wax markaa majhuulaad iibsatay marka waa baycu shayin fi dima laakiin ma asaxayo shuruudii baan laga helin soo maad garanin marka baycu almucayanna shuruud buu leeyahay waa in shuruudii laga helo si uu asaxo baycu lmawsu baycu ah, shay fi dima wuxuu yihi albuyuucu alaaatu ashyaa iibku waa saddex qaybood baycu caynin mushaahadatin in aada iibsato shay aada arkayso kaa iga iibi fajaaizu wuu banaay waaya iyo wa baycu shayin mawsuufin fi dimati in la iibiyo wax dimada ku jira oo la sifeeyo tilmaamihiisii la sheegay fajaaizu isaguna wuu banaan idaa wujidat iifatu calaa maa wusifa bihi daasmada wada qoran tahay haddii loo helo qaabkii loo sifeeyey wu asaxayaa hadii kalena ma asaxaya maaha macnuhu mar haddii la sifeeyo tilmaamihii la sheego wu asaxayaa shuruud inoo iman doontana haddii laga helo idaa wujidat isifa calaa maa wusifa waxa weeye markii shaygii lagu keeno khasab kugu tahay inaad qaadato oo ma diidi kartid oo ma odhan kartid ma doonaya noocana nooc kale i keen ama kan ma ku kala isii inaad tidhaahdid xaq uma lihiid haddii tilmaamihii aad sheegatay sideedii loo wada helo tilmaamihii ninkan uu ka soo baxo waxaad ku tihi caagad biyoa oo maalan iminka tani waa durdur caagad biyo oo durdur ah oo tii dhaxa ah laba kun iyo shanta boqol ahayd iibi dee waan kaa buu ku yidhi hadhowba mid kuusoo qabtay inta saa u aragtay baa tan ma doonayo tu kala isii xaqugumeli mar haddii sifadii intii aad sheegtay laga helo tan ma doonay waa la yihahdaa ma jirto ifadii aad sheegatay soomaad waad qaadanaysaa markii lagu keeno marka idaa wujidat sifatu calaa ma wasifa bi si ay macno u samaysay saasaynu ufasiraynaa lannahu bayca sixadiisii qayb kama aha oo baycu iska asaxa iyadoo wixiiba la haynin ayuu iska asixi waktigii lagu ballamay ayuunbaa lagaa doonaya alaabtii oo sifadii leh inaad keento wa baycu caynin iyo in la iibiyo shay maqan oo lam tushaahad aan la arag waa shay mucayana wuu maqan yahay haddoo meeshan aad wax ku kala gadanaysaan ma yaallo lam tushaahad horena looma soo arag ama waa la soo arkay laakiin muddaa ka dambayso inuu isbedelaybaa suuragala kaasi haddaba falaa yajuuzu ma banaana kaa iibkiisii shaafici agtiisa ma banaana marka alaabtii kuu soo socotay inaad tira alaab noocaasa ah ii soo socotay aan kaa iibiyo shaafici kaa yeeli maayo baycaasi ma ansixinayo laakiin muxuu ansixinayaa inaad tirahdo alaab noocaa iyo noocaasa ma kaa iibiya oo soo socotay oo joogto toona ha alaab noocaa iyo noocaasa sifo gaara un sheeg sifaadkii un sheeg haygii shay meel yaallaha sheegi alaab noocaa iyo noocaa iyo noocaasa ma kaa heshiiya ka iibi meeshaa doonto ka keen marka aduu waxaa niyada kaaga jirta tii kuu soo socotay xataa hadaad kala siiso oo sifadii iyo laga helayo waa caadi tii kuu soo socotay markaad markaa haddaad ukeento iyadii aad siisana iyaduna waa caadi sidaa markaa samey wuxuu yidhi haddaba wayasixu waxa asixi baycu kulli daahirin in la iibiyo wax wal oo daahira muntafacin bihi waxtar leh mamluukin la hantiyo walaa yasixu asixi maayo baycu caynin shay in la iibiyo najisati nijaasa iyo walaa maa laa manfacata fiihi wixii aan waxtar lahayn shuruud guud buu inoo sheegaya haddaba labada qayboodee aynu iibku wuu ka kooban yahay niriba shuruud guud baa loo dhigaya shuruuddaa guud way badan tahay halkan sheekhu dhowr buu inoogu sheegay saddex shardi buu inoo sheegay shardiga koobaad waa inuu waxaan ad iibsanaysaa daahir yahay wax daahira waa inuu yahay ama dime ku iibso oo shay fidima ha noqdo ama shay mucayana ha noqdo waa inuu yahay wax daahira laakiin waxa weeya khansiir iyo ay iyo khamri iyo wixii nijaasta ahaa iibkiisu asixi maayo waa inuu shaygu daahir yahay daahir fii caynihi wey cayntiisu waa inay daahir tahay doono mutanajisba ha noqdo mara nijaasowday waad iibin kartaa maxaa waa la maydhayaa caynteedu waa daahire way nijaasowday biyaa ku haya taa waa la iyadoo nijaastii laakiin waxaa la diidayaa waa maxay waa shaygii sidiisaba nijaasta u sida ayigii iyo doofaarkii iyo khamrigii iyo baktigii digadii iyo digadiina madhabka waa waa nijaas wey tii dameerka da iyo waxaaba laysla wada ogolyahay tii xoolaha caadiga ana shaafici wuu raaciyey marka saaladii xoolaha ama digadii qolyadii beeralaydu ay maaratay dhulka ku hagaajinayeen in la iibiyo halkan ay ku baxaysa wixii aahira unbaa la iibin karaa waxaan aahirahayn lama iibin karo kaasi waa qodob arrinka labaad waxaan waa inuu waxtar leeyahay aan macnaba lahayn oon waxtarba lahayn iga iibi iyo waa yahay mise intaasaan kaa siiyey ood hadhowna lacagtii ku sheegato oo tira tobankii doolarkan hadduu ku siin waayo isula kaaya timaadaan maxaan ku odhanaynaa war waxba kuma waxaan iibba maahay waxaan macnaba lahayn baad kala iibsateen de waxaasi waa lawi weyan iib maaha iib noqon maayo waa in wii wax tar leey mamluuk wixii waa inuu yahay aad iibinaysay waxaad adigu leedahay ama ciddii lahayd ay aada fasax uga haysato inaad wixii adigu leedahay haddaanad lahaynna aad ciddii fasax uga haysato wax aanad lahayn ma iibin kartid waxa markaa kaasi uu noqonaya waa markii baycul acyaan uu yahay baycul acyaankii ayaa mamluugan loo shardiy baycu caynin shay mucayan markuu yahay amaa shay fidima markaad iibinayso wax aan weli gacantaadaba soo gelin baad iibin kartaa maxaa yeelay wax gaara ma iibinayside imika adigoon gaarilaan guruusaraba weligaa gacantaada soo gelin weligaaba yeelanin baad iibin kartaa gaarilaan guruusara oo sifa intaad sheegtad ohan karta gaarilaan kuruuso noocaay noocaan kaa iibiyo imisaad iga siinaysaa labaatan kun waan kaa iibsaday hadduu ku yidhaahdo haddii la filanayo inaad meel un ka keeni karto gaariga haddii la filanayo inaad meel un gaarigaa ka keeni karto shuruudii kale ay noo iman doonta noogu iman doontana lagaa helo iibkii wuu asaxaya iibkii wuu iska asaxaya adigoo weligaaba gaari yeelan imikana aan gaari lahayn markaa shardiga mamluga halkee loo dhigaya baycu shayin mucayan markaad shay mucayana iibinayso waa inuu milkiyadaada ku jiro ama aada fasax u haysato laakiin markuu shay mawsuuf fidimba yahay oo imika dad badan baa sameeya kuwo badan onlineka wax ku iibiya sawiriya waxbay kuusoo dhigayaan alaabta noocaas ma iibsanaysaabay ku maad iga siasa intaasaan kaa siinaya markuu isagii ka iibiyo ayuu alaabtii dalbanaya iibkaasi waa sax wey maaa hay mucayana kama iibinaye alaab examblekaas sawir buu siinayaa alaab sawirkaa laho noocaasoo sidaas laho tilmaamaheedi iyo waxeediibuu siinayaa markaasuu deetana ka iibsan ka iibinaya markuu ka iibiyo caqdigii ay wada galaan heshiiskii wada galaan laga yaaba lacagtiiba inuu ka qaatay ayuu isaguna alaabtii dalbanaya haddii shuruudda salamkii aynu sheegi doonno laga helo iibkaasi iib ansaxa wey laakiin waa inaanu odhanin alaabta noocana xabad marka alaab noocaasaan xabad ka hayaa ama maaratay wax uu hayo oo gaara waa inaan u sheegin oon meel gaara ku tilmaamin markaa wuxuu noqonaya haddii kale baycu shay mucayan ka noqoni wayasixu waxaa asixi buu ihi baycu kuli aahirin muntafacin bihi wax kastoo waxtar leh oo aahira in la iibiyo oo mamluukin qofku uu hantiyo oo uu leeyahay ama uu markaa uhaysto idan baynun walaa shay ama daato nijaas ah in la iibiyo asixi maayo dee daahirtiibu ku baxay walaa maa laa manfacata fiih wixii aan waxtar lahaynna lama iibin karo faslun wariba fi dahabi wlfidai wlmacuumaat faslu fi riba fasalkan waxaa lagaga waramayaa ribadii ribadu waa maxay ribadu waa nooc kamida iibabka hareecadu ay diiday iibabka shareecadu ay diiday marka kutubta shaaficiyadu marka baabu riba ay joogaan waxay ka waramaan noocyada iib iib ribadu mararka qaarkood daynkana way gashaa laakiin taa daynta halkan lagagama waramo halkan waxaa lagaga waramaa ribada iibka gasha ribada iibka gasha haddaba ribadaa iibka gashaa wuxuu yihi wاribaa fi الdahabi wاlfidai wاlmaطcuumaat ribadu waxay gashaa dahabka iyo fidada iyo wixii la quuto wixii la cuno dahabka waynu garanayna noocu siduu doona ha noqdo kii lacagta laga dhigay ha noqdo kiisi caadiga ahaa ha noqdo waxa weeyaan kuuskuusnaayo aan la samaynba ha noqdo kii siliska iyo dhagaha iyo wax laga ee waxa weeye sancada iyo maarata farsamadu ay gashay dahab meeshuu yaallaba waa ribowi ribaa gashay fidadiina waa saas oo kale sidii sidii a loo dhigaba qaabkay noqotaba ribadu way gashaa halkaas waa waxaa kaloo ribadu gashaa madcuumaadka wax kasta oo hunguriga la mariyo wey wax kastaoo la cuno ama la cabo wixii la cunayo keliya maaha madcuumaad waxaa loogala jeedaa waa wax kastaoo hunguriga la mariyo in allaha mubtaliikum binahar haye faman shariba minhu falaysa minii waman lam yacamhu waman lam yacamhu waana macnaheedu qofkaan cunin ba marka acmigu af carabiga ama acmigu wixii kastoo hunguriga la mariyo waa la odhan karay ucima waa la odhanaya ama ha la ama ha la ama makuul ha noqdo ama mashruub ha noqdo markaa wax kasta oo hunguriga inuu maro loogu talagalay maxaa soo gelaya halka cunto dhan baa gelaysa cabitaanoo dhan baa gelaya midhihii la cunayoo dhan baa gelaya khudaartii la cunayo dhan ila saladkii baa soo gelaya saladka maxaa lagu sameeya saladka faa'iidadii uu leeyahy waa maxay waa in la cuno soo ma soogel ataa dawadii baa soo gelaysa baa la yii la cunayey dawada qaadna waa laga yaaba de meel lagu shushuba inay yihiin kuwa meel lagu shubaya dhaawaca waxa iyo laga yaaba in la marinayo iyo dhiiqooyinkii jidka dushiisu la marinayey kuwaas dee ribowi noqon maayaan laakiin kuwii la liqayey soo hungurigii ma marayaan wax alla wixii maqsuudkiis iyo dantiis iyo ujeeddada laga leeyahay ay tahay in halkaa uu maro iyo muxuu noqonayaa wax riba gasho oo inaad qodobkaa fahanto marka wax kasta oo la quuto la cuno ama la cabo waa ribow dahab oo dhammina waa ribow fid oo dhammina waa ribow ribaa gasha ribaa gasha maxaynu ugala jeednaa axkaamta soo socota yeelanayaan wey falaa yaxilu haddaba ma banaano buu yidhi baycu dahabi dahab in lagu iibiyo bidahabi dahab lagu iibiyo walalfidati fidadiina ma banaana walaa walaa yaxilu bayculfidati fida in la iibiyaana xalaal noqon mayso kadalika qaabkaasoo kale loo iibiyo fido kale lagu iibiyo ilaa mutamaailan inay isleekaadaan mooyaane naqdan naqadna ay ahaadaan halkaa lagu kala qaato xukunka koobaad ee shayga ribowigii uu leeyahay weeyaan ko xukunka koobaad waa maxay shaygii aynu u bixinay ribowi ee saddexdaa qaybood kale aha dahabkii fidadii iyo wixii hungurigaa la marinaya la cunaya ama la cabayey waa ribowi baynu nidhi waa ribowi maxay tahay waxa weeye shay ka mida layskuma iibin karo dahab dahab lagu iibiyey fido fido lagu iibiyey raashinkii de u noocyo badan yahay beriis lagu iibiyey timir timir lagu iibiyey qamadi qamadi lagu iibiyey banaanaan maayo haddaanu isleekay kolkaad beriski beriski ku iibinaysa maa doonaya laba beris haddaad isku bedelanaysa waa dalka marka lagu iibiy markaa dukaamada usoo waranayaan kolkay xaafaduhu isku bedelanayaan kan hooyoo kaana siiya waa maxay waa iib noocan ma isticmaalle kanaa matalan dadka wax loo qaybiyo oo kale ama hay markay qaybanayaan oo kale laga yaaba qoladaas inay noo hesho kuwana noo helaan deetana ay ku yidhaahdaan annagu noocani ma isticmaalle xoogaa yaroo lacagana waanu idinku daraynaa kaana siiyo kan idinku qaata soo maa waa siiya waaas kan hooyo kaa isii waa maxay waa iib maxaa la marka labadan beriise la isku bedelinaya inay isleekaado isku sargoonaadaan timir baad soo qaatay ku cajab weyday mid kalea ku yidhi anigaa nooc kale soo qaatay tan cunto tan waan iigu bedel waa maxay waa iib axkaamtan ribadaa laga eegaya dahabkii waa saas oo kale inanti hadday dhega leedahay oo dhagaheedii marka waay kuwo kale ay cajabiyaan tii kale ay tirahda anigana kuwaagaasaaba aan ka helay daynu aynu iskuma bedelano oo la isweydaarsado ma isleekaayeen baynu odhanayna haddaana isleekin waba kama jiraan ribaan adugu dhacay marka waa maxay shaygii ribowiga ahaa markaad isagio laba shay oo kamidoo isku jinsiya isku dahaba isku fidaa ama beriis wada ah ama qamadi wada ah saasaa laga wada isku jinsi ah markaad isku beddelanaysaan ad iyo qof kale markaad laba kamida isku bedelaysaan waxaa la doonaya inay isleekaadaan dii kale waxba socon maayaan falaa yaxilu haddaba ma banaana baycu dahabi dahabkii in la iibiyo bidahabi dahab lagu iibiyo walalfidati fidana in la iibiyo kadalika qaabkaa loo iibiyo yani fida in fido kale lagu iibiyo ilaa mutamaahilan inay isleekaadaan mooyaane naqdan bartaana lagu kala qaato marka waa laba shardi baa meeshan ku yaalo shardiga koodo ina horta isleeg yihiin shardiga waa in bar intaan la kala tegin labadiiba lala kala wareego la kala qaato ke adigu beriskaagii imikaa ma jidayo qaadadaa kaagiina ma kaygi aniga xaggaasu yaallaayo hay hadhow galabtaan qaadan doonaa waa la kala tegey iibkii u buray waxba kama jiraan beriiskaagii baad leedahay isaguna kiisii buu leeyahay waxba bedelashadii kama kama ansixin marka waa in halkaana lagu kala qaato waana inay isleekaadaan waa haddii ay isku jinsi yihiin hadday laakiin kala jinsi noqdaan dahab iyo fido sheekhaa inoo sheegi doona ama beriis iyo qamadi la isku bedeshay sheekhaa inoo sheegi wuxuu halkan soo geliyey walaa baycu mabtaacahu xataa yaqbidahu halkaas idinku jirta intaas soo maha walaa baycu maa wax in la iibiyaa ma banaana markaa ribadii uu ka yar baxay oo raall ah, sheeka waa laga raalli ahaanay walaa baycu maa wax inuu markaa iibiyaana asixi mayso xalaal ma aha ibtaacahu qofku uu iibsaday xataa yaqbidahu ilaa intuu kamid ahayna dee axkaamtii guude iibka ah ayuu soo dhexgeliyey shay markaad iibsato goormaad isla isagii sii iibin kartaa markaad guddoonteed la wareegto de ila soco oo waa baycushayn mucayankii wey baycushayn odhan ki wadaadku imika lahaa isagoon qofkii alaabtiiba aan haynin buu sii iibin karaa ee kaasi waa shay fidima meel ku xidho walaa baycu mabtaacahu shaygii aada iibsatay ma iibin kartid xataa yaqbidahu hadii alaabtii jayno lagaaga helo aad tirado war alaabtii aynu doondoon xabad baa lai hele waanan iibsaday makaa iibiya kaas muxuu noqonaya baycu shayin mucayan buu noqonaya haddii waxa weeye aanu qofkii arag ama adigii aanad weli laba soo wareegin dukaankiibay weli taalaa lababaad soo wareegin ma iibin kartid labadaasba way kuu diidayaan inaan la aragna way diidaysaa inaanad weli la soo wareeginna way kuu diidaysaa iibkiiba ha dhaco lacagtiiba bixi haddaad doonto waad bixisay lacagtii waanad iibsatay shaygii laakiin weli meheradii kamaad soo qaadin kalamaad soo wareegin waxaa lagu leeyay ma iibin kartid ilaa aad ka soo qaado walaa baycun maa wax inuu iibiyaa ma banaana ibtaacahu qofku uu iibsaday xataa yaqbidahu ilaa inta uu guddoomayu la wareegayu qaadanay masale kaleo haddana soo dhexgeliyayoo walaa bayculaxmi bilxayawaan masaladaasina iyadoo masale ribada ka tirsan maaha walow kutubta madhabka o dhamme ay halkan ribada ku sheegto xoogaa calaaqa yar bay la leedahay saasaa loogu sheega laakiin iyaduna ribada kamid mid maaha ma banaana hilibkii xoolo nool in lagu iibiyo xayawaan waa wax nool hilib iyo noole in la isku iibsadaa ma banaana sideedaba sida reer miyiga qaarkood sameeyaan markii neef geelihii uu ka dhinto reer oo kale maalan waa la gawracaa la gawracana qol qolo walba yar baa la siin kas sabeen keena ama maaragtay waxar keena ri keena markaa qolo waliba waaxna way qaadanaysaa neefna maxaa la iswadaarsaday hilib iyo iyo xoolo nool sow maaha ma banaano lama ogola hilib iyo wax nool in laysku bedesho lama ogola walaa baycu laxmi bilxayawaan way xidhan tahay taasina iyaduna waa masalo ribadii soo noqon marka wayajuusu waxaa bannaan buu yidhi baycu dahabi dahabkii in la iibiyo bilfidati fidadii lagu iibsado mutafaadilan iyagoo kala badan naqdan laakiin waa hadday naqad yihiin ribadii ba imika usoo noqday marka markii hore waxaynu aragnay dahabkiioo dahab lagu iibinayo ama fidadiioo fido lagu iibinayo bariiskiioo bariis lagu iibinayo imika waxaynu arkaynaa shaygii ribowiga ahaa oo shay kale oo ribowiya lagu iibinayo wey dahabkii oo lagu iibinayo ma lagu bedelanayo fido bariiskii oo lagu bedelanayo qamadi ama arabki geley taasaynu imikana ka hadlayna hadaba hal qodob meesha ka saari waxawa inagii matcuumaad u bixinay matcuumaadkaasi waa waa isku qabiil hal qole isku yiib dahabkiiyo fidaduna waa isku reer haddii haddaba reerkaa iyo reerkaa la isku bedelanayo waa iibkii caadiga ah kaasiyo ribadii waa laga baxay dahab iyo beriis haddaad isku bedelayso dameena haysataa maxaa isku reera baynu nidhi dahabka iyo iyo fidada wax allo wixii uu gurigaa marayeyna waa isku reer marka haddii labadii reer la laisku bedelanayo oo dahab lagu bedeshay maalan beriis ay noqoto waa baycii caadiga ahaayo baabkan ribaba soo geli maysa arrintu laakiin labadan shay ee kale jinsigee la isku bedelanaya hadday isku reer yihiin oo dahabkii iyo fidadii laysku bedelanayo ama bariiskii iyo qamadihii iyo de cunada noocyadeedii kale laisku bedelanayo ayuu xukunkani imanaya kolkaa dahab iyo fido isku bedelanayso haba kala bataan waa in halkaa lagu kala qaato labadiiba waa in lala kala wareego haddii kale waxba asixi maayaan haddii beriis iyo qamadi aad isku kala bedelanaysaan iyaguna ha kala bataan waxba nagama gelin laakiin waa in halkaa lagu kala qaato haddii beriiska imika la qaato qamadigana la yidhahdo m insha allah ama galabta ama waanu soo noqon iibkaasi waa buray iib jirana ma aha ayib beriiskii iyo dahabkiina maxaynu nihi beriis iyo dahab buu isku iibsaday beriiskii ima ku qaatay dahabkiina wuxu waxaan ku keeni doonaa bisha dambe waa caadi taasi maxaa yeelay wixiibaa waa labadii reer aynu kala sheegnay weeyaan sidaa u kala qaba haddaba wayajuusu waxaa bannaan baycu dahabi in lagu iibiyo bilfidati fidadii mutafaadilan iyagoo kala badan waxba inagama gelin islaekaanshihi halkan uu dhacaya mar hadday kala jinsi noqdeen naqdan laakiin waa inay naqad yihiino labadiiba waa in lagu kala qaato wa kadalika almacuumaat waa kaa ku yidhi dahabkiiyo fidadii bedelanayay waxaa lamid ah macuumaadki wiii la cunayey ama la cabayey laa yajuusu la ogolaan maayo ma banaana bayculjinsi minhaa jinsigii ka midka ahaa jinsigii bariiskii waa jinsi qamadigii waa jinsi gelaydii waa jinsi wahaakada jinsi kamida in la iibiyo bimilihi isagoo kale lagu iibiyo ilaa mutamaailan inay isku mid noqdaan mooyaane bariis baad bariis ku bedelanaysa kiilo iyo kiilo wax kale lama ogola kiilo iyo kiilo an kun yahay midna uu toban kun yahay ka war de ha isku bedelanina haddaa isku bedelanaysaan waa kiilo iyo kiilo wax kale lagaa yeeli maayo haddaba waa yesaanu yeellaa dee iibioo lacag soo qaado markaad lacagtii soo qaata ki kala iibso kan horta iibi oo lacag ku iibi kolkaad lacagtii ku iibiso lacagtii soo qaado oo kan kale intii markaa uu kaaga gooyo ka iibso sidaasaad yeeli laakiin beriiskan beriiskaa iigu bedel laba kiilood oo kana kiilo kaasa iigu bedel ma banaanaanayso laa yajuusu ma banaano bayculjinsi minhaa jinsi kamida cunto cunadii in lagu iibiyo bimilihi isla jinsigiisii lagu iibiyo ilaa mutamaahilan iyagoo isleegoo isku jaan go-an mooyaane naqda bartaana lagu kala qaadanayo wayajuusu waxaa banaan bayculjinsi minhaa jinsi kamid ah raashinki cunadii in lagu iibiyo bikayrihi jinsi kaleo cunadii un kamida jinsi kale oo cunadii un kamida in lagu iibiyaa wuu banaan yahay mutafaadilan iyagoo kala badan kiilo iyo laba kiilo kala ah laakiin naqdan waa in bartaa lagu kala qaata iyagana waa in lagu kala intaan la kala tegin waa inuu qof waliba wiiisii guddoomu la wareego walaa yajuusu ma banaana baycu lgarari iibkii wixii markaa ararku uu ku jiro waxa uu arar ku jiraa waa maay baycuarar waa xadii intani naha rasul sl an bayc arar rasuulkaa diiday alayhi salaatu wasalaam iibka ararka ararku haddaba waa maxay baa la yihi culimmadu waxay yidhaahdeen ararka laba qayboodba way soo gelayaan qaybta koobaad waxa muhmalkee aan caddayn en isagiiba saani loo garanayn waxaa kamida wixii aanad arag ayaa shaafici agtiisa kasoo gelay mar haddaanad wixii arag xataa waxbaa lagaaga sheeg sheege dee waxa weeyi bayaank iyo caddaanku kuguma sugno wax ku waadexa ma ah wuxuunbaa hadhowtoa markaad aragto soo baxay kaasi wuu soo gelaya qararkeedu soo gelay waxaa soo gelaya wixii aan la sheeginba ee lagu yiri un ani gaari fiican baan hayaaye dee toban kun iga siiso waaye waan kaa siisa gaari lamama sifayn waxba sheegin waa kasii daran yahay kaas waxaa soo gelaya shaygii dimada ku jiraye aan la tilmaamin aan la sifaynin kiilo beriisa iga iibi waan kaa iibiye kiilo waa nooc ile berisku intaasoo nooc buu leeyahay wixiina shay mucayanoo maanta farta lagu la ma aha waaba shay mawsuuf fidim shay fi dima ah waa in tilmaamihiisi o dhan la sheego haddii kale bayculkararkaasa lagu dhacay waxaan caddayn baa la iibsaday waxaa lamid ah wax hadduu doono si fiican ba loo garanayo laakiin imika meel kale gacan kale ku jiro in la helayo in kale aan la ogeyn dhul uu ninkani leeyahay laakiin laga haysto oo xoog lagaga haysto inaad tira anaga isa galgalana iga iibi ood iibsato iyaduna maxay soo gelaysaa bayculgararkan ay soo gelaysaa ama shay lumayba neef lumay war hore waad aragto waad garanaysaa si fiican baad neefka u garanaysa dhawaan baad aragta laakiin hadda wuu luma jooga la garan maayo anaa raadsane iga iibiye damacsan tahay inuu qiimo yaroo dee jaban hadda wax luman yahay inuu qiimo jaban kaaga iibiyo adna markaa soo hesho dee ka faa'iido muxuu soo gelayaa isaguna waxaa yeelay inaad heliyo kale dee lama garanayo waa waxaan warkiisu caddayn waxaasoo dhami bayculkararkaasay gelayaano wixii aan caddayn oo dhami halkaasuu gelaya iyo wixii aan la dhiibi karin ee hadda qofkii aanu kugu wareejin karin ama gacan kaleba ku jira laguma haysto ama lumayba iyaguna waxay gelayaan bayculgararkaasay gelayaan kole nusakda waxbay isdheerdheer yihiin baa laga yaabaa ya waay faslun wاlmutabaayicaani bاlkhiyaari maa lam yatafaraqaa walahumaa an yashtarita alkhiyaara ilى ثalaaثaةi أyaam وإida wujida bاlmabiici cayb falilmushtari radduhu calى اlfawr walaa yajuuzu baycu الhamaraةi muطlaqa ila bacda buduwi صalaaxiha walaa baycu ma fiihi الriba bijinsihi raطba ila lbn fi lkhiyaar halkan khiyaarkaa lagaga hadlaya khiyaarku waa maxay khiyaarku dee macnayaal badan buu leeyahay iminka faakiho hargeysa lagu cunana khiyaar baa la yidhahdaa khiyaarka ay fuqahadu ka waramaan halkan waxa weeye inuu qofku awood u yeesho inuu iibkii ka baxo khiyaarku ama ikhtiyaarka ay fuqahadu ka sheekeeyaan marka mucaamalaadka lagu jiro ay yidhahdaan khiyaar buu leeyahay ay leeyihiin yani waxa weya qofkii w waa awood weeye khiyaarkani waa awood awoodaas waa maxay waa qofkii inuu awood u helo inuu heshiiskii ka baxo kii kalon hadduu doono ogolaynba saasaa khiyaarka la hahda haddaba wuxu uhi walmutabaayicaani labadii wax kala iibsaday bilkhiyaari mid waliba khiyaar buu leeyahay awood buu uleeyahay inuu iibkii ka baxo maa lam yatafaraqaa intaanay kala dhaqaaqin aanay kala tegin inta aanay kala tegin mid waliba wuxuu awood u leeyahay inuu iibkii ka baxo hadduu doono kii kale ayaanu ka ogolaanin xaq uma laha ka kale inuu ka diido hadduu yidhahdo waan ka baxay iibkii ma odhan karo may kama bixi karti dulmi bay noqonaysa xaq buu leey lam yatafaraqaa weyn intaanay kala tegin macnuhu waa maxay dukaankii markaad alaabtii ka iibsatay intaad weli dukaankii ku jirto xaq baad u leedahay iga oo maxaa dhacay ood ku aragtay waxba kuma arageenay isrogay aq baad u leedahay lacagtaadi waa inu ku siiyo laakiin haddaad dukaankii ka baxdo waa kala tagteen soo ma haddana wabaa waxbaad gocatay markaasaad soo noqotay saa ti ino alaabti iga celi ma doonaye ama way ii noqon weyda xaq uguma lihi qaar badani waxay saas sameeyaan markaanay lacagta bixinin laga yaabo alaabtiina ataa alaabtii inaad qaadataan shardi maaha kol haddaad kala tagtaan alaabtii ama qaado ama ha qaadan lacagta ama bixi ama ha bixin kol haddaad kala tagteen iibkii maxaa dhacay wuu waajibay wixii aad iibsatay baad yeelatay isna lacagtiibuu kugu yeeshay laakiin qaarkood maxay sameeyaan kolku alaabtii iibsado carbuuna waxa laga yaaba inaanu ka bixinin uu iska tago inuu ama alaabtiiba in qiimihii qiimo ka jaban ku helo ama uu isrogaba orma laag kol aan waxba ku noqon maayo uu yidhaahdo taasi markaa waa sharci daro wey alaabtii halkii taalay adiga ale ah. kitaabada dambe noogu iman doontaae isagiina hadhow rafaad buu kala kulmi haddii aad ku noqon weydo oo isaga laftiisii culamadu uma ogola inuu iska qaato waayo alaabtu alaabtiisii maaha isaga alaabtiisi waa maxay wiiisu waa lacagtii adiga lagugu lahaa wi alaabtan meesha taalana adiga ale marka kol haddaa kala baxdeen iibkaasi wuu waajibay haddaad doonaysa inaad ka noqoto u tagoo isagii bari hadduu markaa kaa yeelo dee wuu kaa yeelay hadduu kaa diidana lacagta keeno alaabtana qaado xataa haddaad doonto alaabtii oo qiimihii uu kaa siiyey barkeed lagu helayo soo hel barkeed lagu iibinayo oo inuu ku dhacay hadday doonto ha noqoto xaq uguma lihid inaad ka baxda iibkii kol hadaad kala tagteen markaaga horead xaq u lahayd inaad wax iska hubiso ninkan suuqa aad la soo hubiso walmutabaayicaani labadii wax kala iibsaday bilkhiyaari awood fasakhaad bay leeyihiin maa lam yatafaraqaa intaanay kala dhaqaaqin inay kala tegin haddayse kala tagaan awoodaasi way baaba'day weeyi walahumaa laakiin waxa u furan an yashtariطaa inay shardi xidhaan oo ay shardistaan alkhiyaara ikhtiyaarkiiyo awooddii ilaa alaaati ayaam ilaa saddex maalmood eg sharcigu wuxuu udhigay intaanay kala tegin sharcigaa siiya awooddaas waa awood jirta inay iyagu ay carabka ku dhuftaan oo ay yidhahdaan awooddaasaan leeyahay khasab ma ah sharcigaa taa siiyey iyagu markaa way dheeraysan karaan awooddii oo waxay ku dheeraysana markaa inuu midkood yihahdo maala ama labadood a isla waafaqaan mid waliba in uu ikhtiyaar leeyahay ilaa saddex maalmood baan arrintaa waynu kala iibsanay laakiin haddana ikhtiyaar baan leeyahay ilaa saddex maalmoodoo hadday ii noqon weydo alaabta ama aan ku qanci waayo waan ka noqonayaa la soco iyo waa baa lays yidhi markaa shardigaa uu dhigtay ayaa markaa xataa haddii ay kala tagaan awooddii wuu leeyahay maxaa yeelay waa shardi uu dhigtay weyi shardi uu dhigtay weeyi markaa shardigiisii ayuu ku fasikhi karaya shardigaa uu dhiganaya markaa saddex maalmood baa ugu badan wax saddex maalmood ka badan ma dhigan karaan saddexdaa maalmood wixii ka badani bayculgararkii aynu soo gelaynay baabay gelaysaa bayaan shaaficiyadu bayculgararna lama ogolayn marka saddex maalmood inay khiyaarkii ay dheeraystaan oy waxa weeye ay ku mudaystaan way u banaan tahay marka iyagiioo kala tegey ayuu khiyaarkii sii jiraya wey haddii laakiin shardigaa aan la dhigan markii la kala tago ayaa idkii uu laasimay qofna kama noqon karo iskii ilaa uu ka kale raalli ku noqdo waidaa wujida bilmabiici wixii hadaba la iibsaday haddii lagu arko caybun cayb haddii lagu arko falilmushtari kii iibsaday waxaa u furan radduhu inuu celiyo awooddiiba usoo noqonaysa markii la kala tegey awoodii fasakhaaddu way baaba'day sow ma haddii alaabtii uu ku helo ceeb awood buu yeelanaya awooda awooddaa khiyaarulcayb baa la ydhahda kii ugu horreeyey ee sharcigu uu dhigay khiyaarulmajlis baa la ydhahda saddexdan maalmoodee iyagu ay qabsanayaanna khiyaaru shari baa la ydhaahdaa markii ceeb la arko awoodda uu qofkii yeelanayana waxaa la ydhaahdaa khiyaarulcayb hadduu ceeb ku arka alaabtii uu iibsaday wuxuu xaq u leeyahay inuu iska celiyo khasab ma aha inuu shardi dhigtay oo markii uu iibsanaya uu yihi imikaba haddaan ceeb ku arka alaabtaa waan soo celinayaa la soco waxba taasi looma baahno marba haddaad ceeb ku aragtay ama hadalkaa dhe ama ha odhanoo kol haddaad ceebtii aragtay soo celi falaas baad iibsatay deetana way qaboojisay laakiin waxbaba kuleelinayn baa la aan haynayn waad celinaysa xaq kuuguma laha inuu ku yidhaahdo aniga kuwii iga iibiyey igama celinayaan da isku qab markaa ninkaasi waa nin naftiisii ku furanaya bani aadamkii kale isagiibaa markaa isqadimay haddii adiga kii aad ka soo iibsatay uu ku dulmayo aanu kaa celinaynin kuuma banaano adigu muslimkan wax kaa iibsaday inaad dulunto ood waxaan waxba ugu filan intaad ka iibisay aad haddana tiraahdo iska xajiso saasuunbaa la wada yahay ma arrin markaa saxa ma ah baail wey wuxuu xaq u leeyahay inuu lacagtiisii la noqdo iibkiina u fasko laakiin waa calal fawr degdeg waad aragtay ceebtii inay jirto ha iska sii dhigaan alaabta degdeg waa inaad ufasakhdo ad u celisa alaabta hana sii isticmaali falaas ad aragtay inay qawoojinayso aya haddana tiriba bushigeeda bal kollay baraan celin doonaaye lakin imka biyuhu ay ugu yar jiraan khalaas bayciguu kugu laazimay waayo wixii waad isticmaashayba isticmaalkaaganaa ka xoog badan waan celinayad markaa alaabtii waxaad raalli ku noqotay bay noqotay haysaa lagu leey ma kartid waa inaad si deg dega wixii kuu saaraa wixii kuugu jirana uga faaruqisaa aad gudagashaana inaad markaa alaabtii celiso haddii markaa dee xaalad deg dega ku jirto aanad hadda celin karin ama habeennimo kale ay tahay ama dukaankiiba xihan yahay waa lagu saamaxayaa intaa laakiin waktiga ugu dhowee waxa wey ay suuragal tahay celintii waa inaad celiso waidaa wujida markii lagu arko bilmabiici wixii la iibsaday caybun ceyb markii lagu arko falilmushtari ninkii iibsaday waxaa u furan oo u banaan radduhu inuu celiyo ayuu xaqu leeyahay cala alfawr si deg dega laakiin waa inuu celiyo walaa yajuusu lama ogolo ma banaana baycu samarati in midhihii la iibiyo geedaha ka soo go-ayay si markaa muطlaqahoo aan shardi lagu xidhin in loo iibiyo ilaa bacda budui salaaxihaa ilaa iyo uu muuqdo halkana markaa waa masalo dadkii midhaha iibinayey u taalo hadday liinmacaan tahay iyo hadday maango tahay iyo hadday xabxab tahay iyo waxalla wuxuu midha la odhan jiray qofkii midha iibinaya goormuu iibin karaa midhihii wuxuu iibin karaa marka wixii bisaylkii uu muuqdo bisaylkii markuu bilaabmo inay bisaylka halkii ugu dambaysay gaadhaan khasab maaha bisaylkii markuu bilaabmo markaasay bannaantahay in midhihii la iibiya midhihii oon weli bisaylkii ku bilaabmin si mulaqa looma iibin karo si mulaqa maxaa loogala jeedaa waar iga iibiye waan kaa iibiyey ma banaana laakiin maxaa banaanaan karta inuu yidhaahdo igaga iibi shardi ah inaan hadda goosanayo ama imikaan goosanaya shardigaa igaga iibi haddii taa lagaga iibiyo waa la ogolyahay waa muaqatatu ku saaraya weeyaan waxaan kaaga iibiyey bishardi inaad hadda goosanayso iyo waay haddii lays ihahdo midhihiioo qayrinoo aan bislaan sidaa waa lagu iibsan karaa waa hadii ay waxtar iyo faa'iide leeyihiin oo ama ay dhulka ugu bislaanayaan ama uu xoola iyo de waxa weeye xayawaan siinayo lakin haddaanay wax tar lahayn imika goont intuu goosto aanay manfaco yeelanaynin maxay noqonaysaa taasi baycu maa laa manfacata fiihi bay noqonaysaa wax tar ma laho kaasi asixi maayo laakiin midhihii imika sidoodan waxtarka ku lahaa iyagoon bislaanboon bisayl ka muuqan in la iibiyaa way banaan tahay laakiin bishari alqaci waa hadduu yidhaahdo bishari waa inaad hadda goosanayso laakiin iga iibiyo markay bislaadaan baan goosanaya ama iga iibi keliya iyo waayahay ma banaana oo nahyigii nabiga alayh salaatu wasalaam yaa lagu dhacaya waxaana laga baqanayaa inay midhihii xumaadaan ama ay wax ku yimaadaan mar haddaana bisaylkii ka muuqanin dadka qaarkoodba qaarba waxay sameeyaan beertaada tobanka sanadood soo socota kuwa shirkadaha iyo waxyaalahaasi qandaraas tobanka sanadood soo socota anay ay xidhan tahay waa kaa lacagteedii baail wax jira maa walaa yajuusu ma banaana baycu thamarati iibiyo mulaqan si mulaqo aan shardi ku xidhnayn goyn ah lakin haddii shardigii goynta ay ku xidhanta way banaanta ilaa bacda buduwi salaaxiha jeeroo bisaylkeedii uu muuqdo oo bisaylkii ay bilaabaan walaa baycu maa fiihi ribaa bijinsihi raban walaa yajuusu ma banaana baycu maa fiihi ribaa in la wax ribadu ay gasho waxyaalihii ribowiyaadka ah maxay ahaayeen dahabkii iyo iyo iyo in la iibiyaa ma banaana bijinsihi shay kamida in jinsigiisa lagu iibiyo radban oo qoyan ah, wixii oo qoyan in laysku iibiyo lama ogola beriiskii oo qoyan beriis qoyan iyo beriis qoyan in laysku iibiyo lama ogola hataa adaygoona haba isleekaadaanoo kiiloogii isleekaysi lama yeelayo waayo biyaa ku jira markaa inay isdhaafaan baa laga yaabaa markay engegaan shaygii ribowga ah, jinsigiisa in laysku iibiyo isagoo qoyan lama og ama labaduba ay qoyan yihiin ama midkood uu qoyan yahay lama ogola waa inay engegaan markay engegaan baa laisku iibin karaa ila labana maxaa laga soo reebaya caanihii caanihii de iyagu waa ribowi ilaa wax la cabaye caana caana waad ku iibin kartaa hadday isleeg yihiin iyagoo de caanihina de way qoyan yihiin waaba sharaabkaasi iyaga markaa waa la ogol yahay laakiin waxyaalihii kale la ogolaan maayo waxyaalihii kale la ogolaan maayo markaa qoyanaa engegayey ama waxa aan engegayn sida malabkii oo kale malabkii malabkii isku iiyo oo la ogolaya malabku de maba waa sidiisaas iska ahaanaya iyo subagii isaga laftiisana hadduu isleegyahay caanihii buda isagona ka baxay uune isagana waa la ogolya lakin waxaa la diidaya waa maxay beriiskii oo qoyan iyo beriis engegan ama beriiskii oo qoyan beriis kaloo qoyan lagu iibsado qamadigii oo qoyan in qamadi engegan ama qoyan lagu iibsado kaasaa la diidan yahay wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed wallahu aclam